bism illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkana waxaanu idinku soo gudbaynaa casharkii sideedi kontonaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxman araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd sanadii toddobaad ayaynu ku dhex jirnay hijrada islaamka iyo dhacdooyinkii dhacay waktigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam fatxu khaybar ayaynu soo aragnay iyo maka eh, khaybar oo nebigu furay zawaaju safiya xaaskii safiya ah, bintu xoyey oo uu nebigu guursaday waxa ay ka mid ahayd ama ninkan alay waxa uu ahaa dadkii meeshaa ka madaxda ahaa ee sharafta lahaa wa bacda tamaami adufri waannasr markii guushu dhammaystirantay dafrigii iyo nasrigu waa isku waa guulu markii ilaahay guushiisa u dhamaystiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee sideeddii qalcadood gaaladii halkaa uu ka safeeyey tasawaja calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu guursaday safiyata binti xuyay gabadha magacaa la idhaahdo ninkaa la yidhaahdo xuyay waxa uu ahaa sayidu bani nadiir qoladii yahuudda ahaa ee reer banu nadiir ayuu madaxdu ahaan jiray marka waa qoladii kuwan kale kusoo biirtay intay madiine kasoo baxeen wa astaqahaa cidqaha wuxuu meher uga dhigay xornimadeeda macnaha waxa weeyaan waa ku xoreeyey waana ku guursaday ila xornimadu maal badan bay ku fadhidaayo waa qofkii bani aadamka ahaa ee loo soo celiyey maamulkiisii iyo qofnimadiisii caadiga ahayd oo maalnimadii laga saaro marka waa manfaca dheef weynu qofkani hele wey dheeftuna way noqotaa meher waqadas labaad radia allahu canha way islaamtay fa sharafat waay fa shurifat waxaa lagu sharfay biumuumati lmu'miniin mu'miniinta inay hooye u noqoto mu'miniinta inay hooye u noqoto ayaa ay sharaf ku heshay marka inkastoo reer banu israa'iil ay ahayd kor hadday islaamtay dee waa guurkeedii waxa uu noqday mid nabiga xalaal ah calayhi salaatu wasalaam miduu kusoo dhaweynayo dadkii kale inay islaamaan marka islaamta safiya la idhaahdo oo xaasaskiisa kamid ahayd guurkeedu waktigaasu ahaa qoladeeduna halkaasay ahayd annahyu can nikaaxi lmutca taariikhda islaamka sanada toddobaad waxyaabaha dhaxay waxaa kamid ah baabka fiqigana macruufka ku ah in la xaaraantinimeeyey meheru shardiga meheru shardiga ka ay u yaqaanaan soomaalidu oo ah labada qof inay muddo isqabaan dabeedna waa egasbairgaroobo guurkooda waxaynu isqabaynaa lixda biloodan magaalada jooga buu leeyahay askarigii ama kii shaqaalaha ah lixdaa bilood markay dhammaadaan u baaba-aya meeru shardigaasi bar baa la fasaxay suu kuu sheegi doono waana la nasakho way dhammaatay in la soo celiyaana waa xaaraam waa waxaan banaanayn wanahaa calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu xaaraantinimeeyey wahwa bikhaybara isagoo meesha khaybar la idhaahdo jooga can nikaaxi lmutca guurka meherushardiga la idhaahdo ayaa la xaaraantinimeeyey wa huwa nikaax waa labadii qof oo isguursada liajalin muddo nikaaxu shuruudihiisay ka mid tahay lixda shardiyo caqadka meherinta gabadha uu leeyahay ayay ka mid tahay inaan wakti loo qaban ee an yu'dama baynahumaa labada shak labada shaksi in guur guurkoodaas uu noqdo mid aan taariikh lahayn uu yahay mid ilal abad weligiin ah wa kaana xalaalan fi ljaahiliya meeru shardigu waktigii islaamka ka hor xalaal buu ahaa wastucmila fii badi islaam islaamka bilowgiisiina waa la iska isticmaalay meheru shardiga oo wixii aan la xaaraantinimaynin dee berigii hore siduu xalaasha o han buu ku soconayay xataa xaramahu sharcu fii haadihi sana sanadaa toddobaad baa shareecaddu xaaraantinimaysay meheru shardiga wanahaa kadalik nebigu sidoo kale wuxuu diiday sanadaa toddobaad weliba iyadoo khaybar la joogo can akli luxuumi alxumuri alahliya dabeeraha ahliga ah ee dadku ay haystaan ka dibadibadeedka ma aha ahligu waa kuwa dadku u haysto dameeraha hilibkooda in la cunana uu xaaraantinimeey can akli luxuum alxumur alahliya dameerahan aynu dhaqano hilibkooda in la cunana waa xaaraantinimeey faakfaa almuslimuun muslimiintu way afrogeen quduuraha dhariyihii dharigii dameeraha lagu karinayay bacda an nadajat intii ay bislaatay hilibkii walam yadcamuuhaa manay cunin ogeysiisku wuxuu soo baxay iyagiio hilib dameeraad karsanaya colaalkii meesha galay oo u bislaaday oo dharyihii diyaar yihiin ayaa nebigu ogeysiis bixiye wuxuu idhi ilaahay wuu xaaraantinimeeyey dameeraha in la cuno daba wagaada dabeedna maxaa loo xaaraantinimeeyey iyo waxaasi ma jiraan nin weliba halkuu joogay buu dabeedna ka daadiyey dusuudiina laga xalay waa saas wey iimaanka ayaa dheganuglaan leh marka dee isku wakti baa la xaraantinimeeyey iyo isku meel keliya ka meheru shardiga isticmaalaya dee hilib dameelaad ubu cunayaabay ka dhiganta macnaheedu waxa weeye isku baab bay ahaayeen oo isku mar bay ahaayeen oo isku daliil baa wada xaaraantinimeeyey waxa si aan u dhega nuglaanin daliilka shiicada oo weli meheru shardigaasi isticmaala marka dhaqankii shiicadun bay soomaaliduna soo qaadatay haddii wax kasii jiraan koonfurta iyo meelahaasaa laga isticmaala baa la yidhaahdaa oo maaragtay waqooyiga xaggeena kuma badne waaya waxa markaa ka duwan dameeraha fardaha oo iyagu xalaala fardaha waa xalaal iyagu macnaha madaahibtuna saasay u badan yihin qadiyadda odhanaysa dee ilka saray leeyihiinna waa daliil soomaali <laughs> soomaalidun baa idhaahda oo markiiba jawaabta waxay kusoo qadimayaan oo sow kuwa ilkaha sare leh macnaha wuxuuna leeyihin dameeraha iyo dadka iyo de waxaasa ilka sare leh iyana ilka saray leeyihin arrintu ilka sare iyo ilka hoose ma aha xalaash iyo xaalaantu ilkaha ku meeraysan mayse fasaxa ilaahay iyo diidmadiisay ku salaysanta ina taxliila wataxriima xaqu lilahi tacaala faxaysu warada sharcu yuxarimu dalik falaa budda an yujtanab markuu daliil soo arooro waxaan diidaya waa la iska daynaya cillo kale iyo sababo kale ma leh taasina waa taa dhacdooyinka taariikhiga ah waktiga maaragtay aada ogaanayso ayay kamid yihiin labada arrimood oo wixii ka horreeyay xalaal aha wax allo waa micila buu nebigu uu ku ugaadhsado waa xaraam laakiin waraabaha laga soo reebay waraabaha waraabaha iyo waana isku section baa la odhan karaa malaha isku group un dee waxaa yaryare golla waraabaha iyo dhidharka iyo waraabaha iyo waa reer waraaba wixii qaabka korena u weyn xagga dambena u gaaban dee dadkuna waxay odhanayaan har way gumoobeen reer hebel waraabaabay cuneene nimanku baalaysana nimanka baal baalkaanu aragne cunaya marka wixii daliilku oo xalaaleeyo waa xalaal wey sida afariyaadin laydhoo kale waaya oo maxaad ka sheegaysaa inaga miskiinnimadeena iyo daciifnimadeena kalluunkaa inoo uraye dadka kalluunkii u uraya weli waktigan taagan eena kalluunku u uraya ma dadkaasaad wax weydiinaysaa hilibkeeda ka dambeeya waxyaabaha taariikhiga ah waxaa ka mid a rujuucu muhaajiri lxabash asxaabtii xabashida uhijrootay sanadii toddobaad ayay soo noqdeen laba jeer bay ahayd markii hore ay soo noqdeen waynu soo dhaafnay kitaabka bilowgiisa ka eg mar labaad baa la qaxay intii asxaabta tiradoodii badatay oo la hayn waayey kulaylkii iyo karkii ka soo baxayay maka waxaa loo qaxay xabashida dabeetna waa laga soo noqday sanadan eh, toddobaad wa xiina rujuuci lmuslimiin min khaybar markay muslimiintii khaybar fureen sideeddaa qalcadood ee nebi maxamedo horkacaya uu ka noqday qadima min alxabashati jacfaru bnu abi aalib jacfar bni abi aalib jacfar ibnu abi aalib waa nebiga adeerkii in adeerki ayaa markaa ka noqday col uu horkacayo ayaa xabashida ka yimi iyadoo nebiguna furay oo uu qaniimadii sido khaybar wa macahu ashcariyuuna abuu muusa wa qowmuh waxaa la socday jacfar niman ashcariyiin la idhaahdo oo abu muusa uu ku jiray abuu muusa iyo qoladiisi ah, abu muusa alashcari waa asxaabigii jaliilka ahaa wey ee qirada qur-aankana aadka ugu fiicnaa marka iyaga oo jooga asxaabtani xaggan xabashida ayaa kooxdan ashcariyiinta ahi waxay maqleen islaamnimadooda iyo dadkaasi inay halkaa ku urursan yihin halkaasay ugu tegeen ilaahay ku rumeeyeenay dacwadda loogu fidiyey diinta ku biireen asxaabtaas ile qofka hanuunka meel buu ilaahay ku siinayaa wadan gaalada iyo waddan islaam waa qofka markuu ilaahay hanuunka la doono halkaasay ugu tegeen dabeetana koox yma ashcariintu waa yamaniin yamanta iyo sibay dee waxa xukumaya un iyagana xabashida ayaa ymantuna boqortooyada xabashida ayaa ymantana xukumay marka intii halkaa ka tegeen ayay sidaa maaragtay ugu tegeen qolyaha abi muusa iyagoo dabeedna soo islaamay oo la socda ayay ka degeen madiina bacd ana qaamuu fiiha in waxay ku nagaayeen xabashida asxaabtani naxwan muddo ku dhow min cashri siniina toban sano muddo ku dhow sanadihii ugu horeeyeyba way baxeen marka tobaneeyo sano muddo ku dhow ayay halkaa ku nagaayeen oo intaa la baxnaaninayay dawladda islaamka oo intaa ay iska sabrayeen oo intaa halkaa ay ku joogeen aaminiina mudma'iniin iyagoo xasiloon oo degan oo diinta xorriyad xagga diintaabaa la siiyey magangelyo siyaasadeedoo dadkaasi xorriyadooda iyo diintooda ay maaragtay iska leeyihiin wa farixa calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu ku farxay bimaqdamihim soo gelidooda faraxan shadiida faraxan cadiima farax weyn ayuu nebigu ku farxay asxaabta imaasinkii ay yimaadeen markaasuu dabeedna nebigu qoora qooraystay jacfar oo aada u jeclaa geesi ahaa waanu isku dhajiyey nebigu labada indhood dhexdoodana waa ka dhunkaday jacfar in geesiyabu ahaa mujaahida tamarta iyo tayada uu leeyahay ayuu ku jecelya iyo islaamka inuu garabkiisa qaban doono iyadoo taal ay muujinayso qofka mucaalaqadiisu markuu safar ka soo galo iyo dhunkashadiisuba inay banaanta waaya wa acطaa lilashcariyiin asxaabtii reer yamaneed wuxuu wax ka siiyey nebigu min hanaa'imi alxusuun qalcadihii almaftuuxati sulxan ee sulxa lagu furay qaniimadii laga helay qalcadaha qaarkoodna xoog baa lagu furo mujaahidiintaa qaatee wixii laga helay khumuskii mooyaane qalcadaha qaybihii dambena waa kuwii isdhiibay marka qaybta isdhiibtay ee aan dagaal lagu gelin wuxooda laguma sidii qaniimada looma qaybinayo rasuulkunbaa ka talinaya oo masaalixda guud ku kala bixinaya dabeed intii suluxa lagu furay ila intii kale mujaahidiintii qaybsatee ayuu wax ka siiyey qolyaha soo maaragtay soo galay lahaa ashcariyiinta yamanida lahaa markaa qolyihii halkaa muddada jooga jacfar iyo kooxdiisii wuu xooleeyey dib u udejin buu ku samaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkani maalkoodii iyo daarahoodii ilaahay daraaddii bay uga tegeen makay ku abaadeen ama rag kalaa qaatayba oo iska galay nin walba ninkii uxigay baa iska gala gaalka ahaa markaa dadkanina waa ummad dee kolkii hore boqol meelahaasay tiradan ahayd inta kalena kusoo biirtay kadib intaasuu meeleeyey si ay maarata u degaan wa kaana maca jacfar umu xabiiba binti abi sufyaan umu lmuminiin jacfar waxaa la socday gabadha magaceedu yahay umu xabiiba oo ahayd abi sufyaan inantiisi oo muminiinta hooyadood kusoo biirtay iyadana ah, waaten hore usoo marnay inuu ninkeedii halkaa ku gaaloobay islaamkii uu ka noqday dabeetana iyadoo nebigu u hiilinaya calayhi salaatu wasalaam markii ay cadadbaxday axmed najaash annajaash ayuu ihi ii guuri gabadhaa ah meherkiina waa kii unajaash ka bixiyey sidiibaa dabeedna xaas nebiga ay ugu noqotay iyadiio xaaskiyabaa halkaa laga soo kaxeeyey oo nebiga u mehersan waqadima fii hada alwaqti cala nabiy sala allahu calayh wasalam nebiga waxaa sanadaa toddobaad u yimid iyaguna oo wufuuddii islaamka kusoo biiray ee taageerayaasha u noqday ka mid ahaa addawsiyuun qabaa'ilka la idhaahdo daws dawsiyiintu waayo ikhwaanu abi hurayra abi hurayre kooxdiisii weeye wa huwa macahu isagoo helinaya abi hurayra waxaa la idhaha cabdiraxmaan binu sakhr addaws markaa koox uu horkacayo oo dakaluu fii diin illaahi afwaaja oo soo islaamay ayaa sanadaa toddobaad iyaguna soo islaamay marka raggii ugu adadkaa islaamka cilmiga iyo jihaadka sida abi hurayre iyo khaalid iyo camru bnu caas iyo sanadan ay ahaayeen islaamkoodu waa wakti dambe laakiin haddana qof iyo shaksiyadii abi hureyre waa ninka ugu xadiid badan haddana wt sanadan toddobaad soo islaamay saddex sanuba muslim yahayo markuu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam saxaabigan wahuwa macahu abi hurayrana uu la socda dawsiyiinta faacطaahum ayضa nebigu iyagiina waxbuu siiyey oo wuu sooriyey markaa ninka had iyo jeer fardafuulka ah ee tignika wata saddex qori buu siinayay ninka aan faras wadaninna hal qori buu siinayay waa dhiirigelin qolyaha dumarkii iyo addoommaha iyo ciddaa markaa jiibinta iyo colka xagga hoose ka taageeraya iyagana xoogaa rabqi baa la ydhaha sahmi wax ka yar qolyahan kalena xoogaa dibudejina ayuu siiyey yasoriyo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa maalullaahi dadkuna waa dadkii ilaahay marka waa inay ishelaan ma ahay nebigu dee mid kabaha ka subkanayo oo aan dhibicina dhaafayn wax kaga soo baylaaba uu yaraaba isaga halkaasi baa dabeedna taariikh baana la soco intaasoo arrimoodba sanadaa toddobaad bay ahayn waxyaabo badan bay kaaga faa'iido yihiin arrimahan oo aada ogaato asxaabtan qaarkood baa daliilla warinaya markaasay daliilka ay wariyeen daliil kale iska hor imanayaan markaasaa la odhanayaa labadan daliil keebaa wax nasakaya keebaa se horreeyey markaasaa la odhanayaa daliilka hebel baa horreeyey waayo hebel wuxuu islaamayba sanada ah hebel xadiidku warinayo ayaa dambeeyey abi hureyra ku warinayo waayo abi hureyra islaamkiisu sanadii toddobaad ba hebelna sanadii koobaad buu islaamkiisu ahaa marka kaana xadiidkiisu ugu dambeeyey kana xadiidkiisu ugu dambeeyey waa wax badan baa ku xidhan taariikh oo la xidhiidha axkaamta iyo sida la isula akriyayo ama loo kala horraysiinayo futuuxaadkii marka wayse sii ballaqeenoo islaamkiina waxa uu noqday shay soo afyeeshay oo marka xawli ku soconaya lana dhadhamiyey macaankiisi marka waxa bilaabmay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu isku dayey in horta dad dadku waa kala duwan yahaye nimanka yahuudda la idhaahdo xaaladooda dhan uu iska dhigo yahuuddu saddex qayboodba madiine degana banu nadiir banu qurayda banu qaynuqaac saddexdiiba waa kii soo buufiyey qoladanina halkan ay sunta u weyn kasoo daynayeen masaafada dheer u jirta madiina iyagana waa kano waa salabeeyey weli kooxo kale ayaa xagga shaam iyo kasii xiga khaybar hareeraheeda kusii xeeranoo yuhuudda ah oo nimanku mar walba waa niman hab wada jira ayay u jaan qaadaan caalam kuna jiidhaan marka dhaqaalahana kaalin weyn bay ku leeyihin oo waxyaabaha ay qabsadaan buu ka mid yahay iyo cududu sidaa darteed baa meel walay degaanba dhaqaalaha ayay maaragtay ku dadaalayaan inay isku kaashadaan iyo awood milatari marka dhowrkan qolada waa yahuudi oo maaragtay nebigu hore ugu kacay si uga nasto sharkooda meelay kaa xigaan lagama yaabo ina inuu qof ka nasto bacda uh, fatxu fadak meesha fadak la idhaahdo waa iyaduna qalcad bay ahayd lix habeen looga soconayo madiina kambalka khaybar un ahayd yuhuud baanay xarun u ahayd iyana ninkii bukhtunasr la ohan jiray markii uu yahuudda kaleeriyey intuu qudus ka qabsaday ayay firdheen oo ay filqabeen kolkaasaa ciniba dhinac u carartay marka kooxdii ereyadaa u carartay eh, madiine xaggeeda ayay kamid ahaayeen kuwani qaybina xaggaa cumaan bay u carartay qayb kale eh, xaggan iyo januubka marka kuwaas sida kuwan ay kamid ahaayeen wa bacda tamaami alfatx markii uu khaybar furay rasuulku sala allahu calayhi wasalam arsala calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu diray man yadlubu min yahuudi fadak yahuudda fadak meesha la idhaahdo degan waa tuulo magaceeda cid ka raadisa alinqiyaada waaaca inay hoggaansamaan oo ay isdhiibaan cid ka baadi doonta ayuu u diray asxaabtii luqadooda taqaanay ama ay si un isbahaysiga ulahaayeen jaahiliyadii ayuu u diraya ee runta u sheegaya iyaguna uga qaadanaya ee reer ansaareed iyo kuwii lamidka ahaa waar nimankii udiga buui balaa ku dhacday inaga busteey arrinkooda bal heshiis ka soo saxiixa hadday heshiiskaa diidaan xaalkooda waa laarta fasaalaxuu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yahuuddaasi nebiga waxay kula heshiiyeen calaa an yaxqina dimaahum inuu xoolahooda dhiiggooda inuu ilaaliyo xaqnu dam waa dhiiggoo la dhowro oon la baadin diigooda in la daayo wayatruku lamwaal xoolahana in loo daayo marka waxay idhaahdeen waa isdhiibnay islaamkaanu hoos timid dagaalami mayno annagana hana la daayo macnaheedu waxa weeye way godobaysayn oo colaalkii nebiga kusoo duulayay kolka hore soo taageereen oo ballantiibay jebiyeen wa kaanat ardu sadak haadi dhulkan isaga sadak la yidhaahdaa wuxuu u noqday lirasuuli illaahi khaasa nebigu gaar u noqday mar hadday isdhiibeen oo aan muslimku ku dagaalamin ee ay gacan u taageen waxay nebigay khaas u noqotay khaas bay u tahay macnaheedu u wada qaadanayaa maahee wuu ka talinaya ilaahay baa wuxu uhi wamaa afaaa allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khayli walaa rikaab walaakina allaha yusalidu rasulahu calaa man yashaa aayadda ku xigta wma afaa allahu calaa rasuulihi min ahli اlqura falilaahi walirasuuli walidi lqurba walyataama wlmasaakiin wabni sabiil marka nebigaa ka talinaya wey dadkaana kala siinaya khaasatan nebigay gaar u noqotay yunfiqu minha calaa nafsi isaga ayaa ka biishanaya wixii u baahdo dee qeyb buu ku leeyahy shan meelood baa loo sii qaybinaya hal meel boqol kiiba labaatan ayuu ku leeyahy wayacuulu minhaa waxa uu ka biilinayaa sakiira bani haashim ilmo bani haashim kii yar wayuzawiju minhaa wuxuu uga guurinayaa ayimahum ayimahum kii aan xaaq lahayn ilahay baa yihi waankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum alayim waa qofkaan la maale lahayn inta badan dumarkaa loo isticmaalaa inan iyo caraba mid kasta ha ahaato laakiin luga alcarabiya marka dib loogu noqdo macaraggana waa lagu tilmaamaa doob iyo gashaantiba un weyi marka reer banu haashim iyo naftiisa wuxuu nebigu nisbad iyo beersan uga qaadanayaa xoolahan gaalada kasoo haray dee sekadii baana waxba ku lahayn rasuulku sala allahu calayhi wasalam isaga iyo dadkii ehelkiisaana waa baahan yihiin sekadii waxba kuma laha sadaqadii waxba kuma laha janis muslimiinta kale ay ka faa'iidaysanayaan ayaa isaga iyo aalubeytkiisu aanay ka faaidaysan karin marka halkana looga kabay waxaan shaarubaha libaaxa saarnaa ee laga soo qaaday ayaa looga kabay wajucila risqii taxta dilli rumxi arsaaqadayda wuxuu ilaahay yeelay ta aan ka soo qaadayo warankayga harhkiisa buu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam warankayga harhkiisa ama cadowga la kari waaye islaamka cawaraya usoo faydanaya marka aan weeraro wixii aan kasoo dhufto aniga kaasu biilkaygu noqday dakligayga wanaagsan waa sulxu taymaa meesha tayme la idhaahdo iyadana sulx buu la galay nebi waa ereyadaa udhaxaysa dimashq iyo ama suuriya iyo sacuudigu ereyadaa isaga yimaadaan wee dhulka laga hadlaya walamaa balaqa yahuuda tayma yuhuuddii tayme deganaa markii uu gaalay taymaduna saddex marxalad saddex geli socod sideed geli socod meelahaasay u jirtaa madiina kama foga meelaha hore soo sheegayno haddaba yuhuuddaa markii uu gaadhay maa facalahu lmuslimuun muslimiintu wixii ay ku sameeyeen biyahuudi khaybar yuhuuddii khaybar waxay muslimiintu ku sameeyeen markii ay gaadhay qolada reer tayma saalaxuu calaa dafci ljizya waxay ku suluxsameene heshiis ku galeen inay cashuur dhiibayaan wamakasuu fii bilaadihim dhulkoodiina way iska deganaadeen aaminiina mumainiin halkaasay gacanta kasii taageen oo waxay idhaahdeen war wa waana kaa diyaar baanu nahay diyaar baanu nahay nala daayo oo dalkiiyo dadka ha naloo daayo cashuurna hanalaga qaado islaamka iyo xukunkiisana waanu hoos imanaynaa macnaha yahuudiyadoodiina waaba iska haysanayaanba laakiin wax arinoo kaleo ay gelayaan ma jiro sidaasuu nebigu ka aqbalay marka nimanta xun ku alla yaqaano weyn iyo gujada waranka oo saasun bay ku miyirsan karaan fatxu waadi lqura meesha waadilqura la idhaahdo iyadana yuhuuddii deganaa oo la furay waadilqura waata qur-aanku uu tilmaamay wathamuuda aladiina jaabu الsakra bilwaad wafircawna bilwtaad wasamuud ayaa iyagana kuwa ilaahay halaagay ku jira wasamuud aladiina jaabu sakr dhagaxay jareen bilwaad ku sugan waadi lqura waadigu waa doox marka dhagaxaanta quruxda badnaa ee dooxada waadilqura la yidhaahda ku yaala ayay goyn jireen cimaaraday ka dhisi jireen marka ilaa dhagaxaan dhaadheeroo sida imikaba akhiiran lasoo sawiro sida kaadadahan oo kale ah ayaa intay qoraan bay saa ugu taagtaagi jireen dhismaha oo ay ku samayn jireen dhismaha aad u yaqaanay sida safra bilwad marka waadi lqura waxay u kuurantahay ereyada tabuuk tabuuk xaggeeday xigtaa yuhuudda halkaana deganayd oo ku oborshaynaysa oo ka waageeratay waaya uma dacaa calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ugu yeedhay yahuuda waadi lqura nimankii halkaa deganaa ila stislaam rsdb walaalihiin cashar baa idinku sugane walaalihiin idinka horeeyey idinkana waa la yaqaanaa carabta xagga ah inaad soo taakulaynayseeno oo dabada ka soo riixayseen oo dagaalka soo abaabulayseen marka isdiibagu faabow waqaataluu way diideenoo way dagaalameen faqaatalahum lmuslimuun muslimiintiina haruumay jiidine way la dagaalameen waasaabuu minhum axada cashara rajulan koob iyo toban ninna way ka dileen muslimiintu wahanimuu minhum mahaanima kaiira waxaanay ka soo qabteen qaniimo aada u badan khamasahaa calayhi salaatu wasalaam nebigu shan meelood buu uqaydi siduu ilaahaybaa u jideeyey waclamuu annamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuul ila akhir laaya waxaa ogaataan waxbaha ku murminee muslimiinay wixii aad qaniimaysataan ee gaalada ka qabsataan khumuskiisa ilaahay baale shan meelodow meel macnaha boqol kiiba labaatan waxana ilaahay rasuulka agoomaha masaakiinta inta ilaahay xoola ma qaato waxoo dhan ba isagaa iska lehe waxa weeyaan rasuulkaa gacanta ku dhigaya haddii rasuulku adduunyada ka tegeyna qaybtii ilaahay u cayinayd iyo qaybtii rasuulka u cayinaydba madaxweynaha muslimiinta ayaa gacanta ay u gelaysaayo jahaynaya danaha ummadda dib ugu celinaya khamasaha calayhi salaatu wasalaam shan meelood buu ka dhigay kolkaa afarna waxa qaadanaya dadkii xoogga ku furay baa loo qaybinaya qaybna sida aayaddu sheegtaa loo qaybinaya wa taraka alarda dhulkan wuxuu ku daayey fii aydi ahliha dadkii meeshan deganaa waadilqura ayuu ku daayey dhulkii beerihii kuwii deganaa ee yuhuuddahaa laga xoog batay ile ma laynin iyagii mar haddii laga xoog batae iyagii buli dhulka haya yasracuunahaa waxay ku beerayaan bishadri maa yukhrijuuna minha waxay ka soo saaraan barhkii beeraha dabcan kol hadday dee diideen ilaahay iyo rasuulka ilaahay baa dhulka leh maalkana isagaa leh cidduu ogol yahayba leh oo xaq ku yeelanaya marka muslimiintu ku wareegay xoolihi ay hayeen laakiin waxaa la idinkula saayireedaa la yidhi haya kow ammaana idinku tahay beera wixii ka soo baxa badhna qaata badhna muslimiinta usoo shuba heshiisku caynka bishadri maa yukrijuuna minha wixii ay ka beeraan barki iyaga u danta wakadalika sanaca biardi khaybar dhulkii khaybarna saasuu ku sameeyey sagaalkii qalcadood iyo beerihii ag ahaa ayaa wixii o dhan yahuudda wuxuu ihi de waa arkaysaan iminka sidii hore may hedine racyada ahaada oo beera wixii ka soo baxana bar qaata wa kaana yursilu ilayhim cabdallaahi bna rawaax asxaabigaas reer ansaareede gabayaagii nebiga ahaa buu u diri jiray rasuulku yuhuudda eryadaa degan marka labiyo tobanka bilood soo wareegaan nebigu dakli ururin buu samayn jiray dakli ururintaasoo cashuuraha gaalada laga qaadayo dakliga beeraha kasoo soo baxaya kii sekada ka imanaya kii macdantiiyo rikaadka iyo miisaaniyadii sanadka lasoo ururinaya marka nimankaa yahuudda ah waxa qaabilsanaa oo xoolaha laga soo qaaday kasoo qaadi jiray gabayaagiisii cabdullaahi ibnu rawax ee ansaarta kamid ahaa wuxuu halkaa u tegaya litaqdiiri samr asamar midhaha inuu soo qiyaaso wuu isagu saas u eegayaa waxa weeye injineer yaqaana khibradna u leh intaasoo beertaa dhan waxa ka go'i kara ayuu yaqaanaa intaasoo kintaal baa ka soo go-aysoo timira buu leeyahy wuxuu kala jarayaa waktiga ay qoyan tahay ee malabka leeday iyo waktiga ay timir caadiya noqotay dharayso koobsanada soo gelayso ayuu kala yaqaanaa marka kharsi baa la idhahdaa af carabiga ugu dhowaan wuxuu leeyahay timirtiinan shan kunood kiish baa ka go-aya laba kun iyo shan boqol baan idinkun leenahay juwankaas uu jaraya iskaga imanaya isagu kasoo qaadi maayo waa inay keenaan oo ay soo shubaan banka lagu soo shubaya <laughs> storka waaya wuxuu ugu tegey litakdiiri sanad yuhuudda waa munaafiqiin xaaraanta waxaa la yidhaahdaana iyaga ayaa asaas u ah ba nimanka yidhi inama albaycu milu riba ribadaa kasii xalaafsan beecbayda marka ninkan asxaabiga ah ee nebigu uu soo diray ee ammaanada u socda ayay dooneen inay laaruushaan oy kala wareejiyaan sidoodoo kale imaan laawe moodeen wa kaana taqdiiruhu shadiidan calayhi qiyaastiisu way ku adkayd iyaga qiyaastii xaq ahayd buu qiyaasaya laakiin iyagu taasay aday gu arkaan araaduu waxay dooneen an yurishuuhu in an yurshuuhu inay rashwo siiyaan irshaagu waa rashwadii inay laaruushaan bay dooneen si uu dhaskoon ugu sameeyo ama uu hoos uga dhigo faqaala lahum waxa uu yidhi yaa acdaa allah ilaahay cadowgiisiiyow tucbuunii asuxta ma anigiibaa xaaraan isiinaysaa anigiibaa xaaraan igu daydeen miyaa cadowgii ilaahayow wallaahi laqad ji'tukum waxaan idinka imi min cindi axabbi nnaasi ilaya dadoo dhan kii aan ugu jeclaayo rasuulka aan xaggiisa ka imi walaa antum idinkuna abqadu ilaya waxa aan idinka idinka karaaho badanahay min alqiradati waalkhanaasiir daayarada iyo doofaarada waan idinka necba marka nimankiini aan doofaar iyo daayeer ka nebcaa ayaa doonaya inaan uga exdo kii dad ilaahay aan ugu jeclaa sow ma ah arrinkiinu saas uu jeeda cadowgii ow luqadaa adag ayuu kula hadlay ee qur-aanjay ku quuso u sheegaysa ya <laughs> waaya walaa yaxmilunii markaa wuxuu sheegaya cadaalada ku soconaya haddana walaa yaxmilunii igu kalifi maayo bu bukdi iyaaku cadhada aan idin nacayo wa xubbii iyaahu iyo jacaylkaa nebiga jecelahay calaa anlaa acdila inaanan cadaalad samayn igu kalifi mayso nebiga aan jecelahay iyo idinkoo aan idin nacaya taasi keeni mayso inaan isaga u eexdo idinkana idinku jiifsado marka idinkuna ha eegina inaan isaga ku jiibsado waan idinka idin idin exo kii aan jeclaa baan u eexan waayo mise waa idinkoon aad idin neceba waan aniga cadaaladdaanu helna sida laga doonayo shaqaalaha iyo dadka danta guud hayaa waa taa wey ya laakiin intuu hareeraha eego inuu idhaahdo waa sax inoo kala go <laughs> ah, khatar cadiim xataa dadka qawmiyada le aan iimaanba lahayn ayaan u dhaqmin siaynu u dhaqanno dadkan waatan iminka dadkeenu bariga wax ka soo iibsadaan jaban iyo china iyo in soomaaliya dubay buu ka tego dadkan ka mid ahaao wuxuu tegay jaban dabeedna waxa uu isku dayay dekeda markii uu alaabtiisa kasoo dhoofinayay nimankii maamulka ahaa mid ka mid a ah, ayuu doonay inuu khadkii aad garanaysa soomaalida uu kula dhaqmo dhahdo alaabtayda ii fududeeyo ii hordhoofiyo wixii dee nooca ah. waxna isi waxbuu aad ugu soo fidiyo marka ninkii aad buu uga naxay uga diday uga cararay ku diiday calaa kulli xaal waktigiisii unbu usii daayey berigii dambe haddana ninkii soo noqdayoo ninkii ku diiday jabaanka halaa wuxuu arkay kii soomaaliga ahaa dekeda dhex maraya saaxiibadiisii kale u yeedhayoo markaasuu farta ugu fiiqo markaasuu ihi kaasoo maaragtaan uf buui uf intuu sanka qabsado farta ugu soo fiiqaya saaxiibadiisii kale kaasi wuu urayaa buu leeyahy isagu daa ma fahmaya wuxuu leeyahy ishaaradiisiibuu arkaya isagii baa ka warramaya war ninkaasi wuu urayaa iska ilaaliya bu manaa laaluush buu sidaa kii buudiiska caabudayay ayaa baalka caabudaya bagwaanka ayaa caynkaa ku leh marka waa arrin cajaa'iba wey marka luqadaa adag iyo saraaxadda iyo mabdaa la isku ogaanayo ayuu cabdullaahi ibnu rawax u dhiibay nimankaa marka taasina dhaliilay lahaayeen weeye ilaa yowmina haadaana adduunyadaa dhane qasan laaluushkaasay ku qasaya kuwa madaxweyneyaasha dowladaha waaweyn ka ah ayay laaluushayaan kuwa sharkadahay laaluushayaan kuwa maansuuniyadda u hogaamiye ee xukuumadahay ayay laaluushayaan laaluushkaasay ku wadaan ku adoonsanaya saxaabigii nebiga ka socday calayhi salaatu wasalaam bay ku dayeen maad u malay kale inay hal u ma jiro ifham haada haada waa faslu khiaab wuxuu ihi wa binqiyaadi jamiici yahuud yahuud oo dhami haddaba markay isdhiibeen gacmaha taageen almuxaaribiina lilmadiina almujaawiriina lilmadiina ee madiine la jaarka ahaa irtaaxa almuslimuun muslimiintii waxay ka raaxaysteen min shari cadowin cadow sharkii bay ka raaxaysteen kaana yatarabasu bihim iyaga la sugayay addawaa'ira balaayooyinka muslimiin yuhuuddii madiine ku xeernayd dhan walba kolkii ay laga soo hadhay arrinkoodii dhan la isugu duway heshiis oo dhan laga soo gudbay ee xoog la duldhigay waddada lagu riday markaasay dhinacooda muslimiintu ka raaxaysteen lahobkii baa laga qaaday xoolihii baa laga qaaday taliska muslimiinta hoos imanayaan dad racyada faramaran wey qofka khabiiskee liitaa sida uu istaahilo wey hadaan laba dilin muslimiintu waxay ka naa ka raaxaysteen cadow yatarabasu bihim dawaa'i balaayooyinka la sugay jaaniskoodu wuxuu ahaa balaayada muslimka ku dhacay sidii cadowgiisa ula dhaqmayeen waa laga raaxaysta mahma kaana min alfariiqayn dhinac kasta oo uu ka yimaadaba min alcuhuud walba waasiiq iyo miihaaq lala galo ayay had iyo jeer ku khiyaamayn jireen dadka ballantii bay gelayaan waanay ka baxayaan warajaca almuslimuun mu'ayadiina vaafiriin muslimiintii waxay ka soo noqdeen ereyada iyagoo ilaahay uu xoojiyey guulaystayna macnaha sidaas markay u jihaysteen muslimiintu sanadii toddobaad bilowgeedii intaasoo magaalo iyo intaasoo deegaan bay soo safeeyeen khaybar iyo qalcadeedii bay ka bilaabeen waxay ku xigsiiyeen fadag taymaa waadi lqura ilaa markay gaadheen xadka ay la leeyihiin eh, eryada nimankii carbeed la lahaayeen mamlakadii roranka ayuu kasoo soo noqday nebigu calayhi salaatu wasalaam khadkii dhinacana carabtana waa la safeeyey kii xaggana yahuuddana waa la safeeyey dawladii waaweynaa unbaa laysku hadhay markaa istraatiijiyadaasu ku wada rasuulku sal allahu alayh wasalam islaamu khaalid warafiiqay khaalid bn waliid islaamkiisii iyo labadii saaxiibee la socday islaamkoodii mujaahidiintiibaa iyaguna arkay imika inaan waxba ku hadhin jaahiliyaddii qolyahan macnaha muxaaribiinta ahaa markii hore oo mujaahidiin waktigii dambe isu rogay qolyihii dagaalkii hogaaminta ayaa waxay arkeen inaan meesha waxba ku harin oo lala soo kacay wixii ay wadi jireen iyaguna way soo jeedsadeen marka sanadan toddobaad taariikhda weerahaasaa ka ahaa iyaguna waacqaba haadihi alqaswa wa hada alfatxi almubiin dagaalkan isaga ah iyo fatxigan cad ee aan qarsoonayn iyo guushan waxaa soo ku soo biiray islaamu halaahatin saddex nin oo islaamay maalamaa kaanat lahum lyadu duula in fara badanna gacan dheer ku lahaa maalama waa in badan ayay kaanat lahum iyaga u ahaatay alyadu duula gacan dheer iyo gacan xoog lebay ku lahaayeen in badan halkee fii qiyaadati ljuyuush inay colaalka kusoo hogaamiyaan lixarbi lmuslimiin muslimka la dagaalankiisa saddex nin oo ahaa jenaraaladii hogaaminayay gaalada ayaa soo islaamay khaalid ibn waliid almakhsuumi camru bn اlcaas asahmi cusmaan ibnu dalxat alcabdari wa saddexdaa nin khaalidna de waa kii markii dambe dhan walba uriday jumhuuriyadihii markaa bariga ka xigay islaamka reer faris ay ka ahaayeen indhaha ka saaray isla markaa camru bn lcaasna waa kii xagga bariga ee galbeedka ayuu isaguna ukaxeeyo tallaabooyinkii ugu cuslaayu qaadade ka mid ah inuu masar xoreeyey waaya inkastoo sheekhu uu yaro qabanayo uu leeyahay waxaa riwaayoyinka qaar ay sheegayaan in uu islaamay qabla alfatxi fii safar sanata amaani sanadii sideedaad ayuu islaamay bilowgeedii camr bna caas isku khilaafay fasura bihim saddexdanni wuu ku farxay calayhi salaatu wasalaam nebigu saddexdan wuu ku farxay oo dee dadku si kala miisaanrooyay bu ogaada ninka marka uu ahlu sharka iyo jaahiliyada iyo xumaanta marka uu ku jiro ka xoogga leh waa in laysku dayaa in lagu laxa jeclaabo xagga kale loo rogo tabartiisa ile qofka bani aadamkii wada shar ma ah wada shar shaydaankunba ah wada khayrna maaha qofku marka haddii uu sharka xoog ku leeyahay qof waa in la dayaa xooggiisa xagga khayrka in loo dhigo oo looga faa'iideeyo siduu nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam xamze iyo jacfar iyo cumar bn khaaab iyo raggu ku dadaalayay buu ahaa inay islaamaan waanu ku guulaystay nebigu marka wuu ku farxay rasuulku suruuran cadiiman farxaad u weyn wa qaala likhaalid nebigu khaalid buu maqaalad ku yidhi khaalidna dee wacdaraha uu muujinaya aada u cadaayo alxamdu lilaahi aladii hadaak ilaahay baa mahadle kusoo hanuuniyey qad kuntu araa laka caqlan waxaan ku arkayay nin caqli le inaad qad kuntu araa laka caqlan inaad caqli leedahay ayaan arkayay rajawtu waxaanaan rajaynayay allaa yuslimaka inaanu kuu hogaaminin ilaa ilaa khayr wax khayrle mooye shar inaanu ku kugu gebagabayn ayaan arkayay waan kasii fikiray arrinkaaga nin caqli loo istabaqabatayn kara inaad khaalinow tahay ayaan ku qancay buu nebigu dhaca rajona waan kaa qabay waarju rajawtu an yuslimaka ilaa ilaa khayr caqligaagu khayr mooye wax kale inaanu cimriga inta hadhay ku hogaaminaynin ayaan gartay bu oaan maaragtay rajaynay rajahaygiina waa rumoobay kol haddii ilaahay kusoo islaamiyey wuu ku farxay khaalidna markii uu arkay inuu nebigu ku farxay islaamnimadiisa ayuu doonay inuu jaaniska ka faa'iideeyo faqaala wuxuuhi yaa rasuul allah udcu llaha an yakfira ilaahay inuu iga dhaafo ii weydii tilka almawaadi goobaha allatii kuntu ashhaduhaa calayk goobihii aan xaadiri jiray ashhaduhaa calayk anigoo weerar kugu ah meelihii aan weerarka kaaga imi kaaga hor imi iyo layntii aan dadka muslimiintaan laayay ilaahay iiga baray inuu iga dhaafo ilaa uxud sababta hasiimada muslimku jabay isagaa sabab u ahaa waa kaartadii uu sameeyey dhabar jabintiibay ku timid ashhaduhaa calayk laka maaha waa calayk goobtii aan xaadiray anigoo cagsi kugu ah faqaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuu busheereeye waxau ihi alislaamu yaqdacu maa qablah islaamku wuxuu safeeyaa wixii ka horreeya dembi ahaa riwaayo kale waxa ay ahayd ina alislaama yajubu maa qabla waalhijrata tajubu maa qablaha islaamku wuxuu dumiyaa dembigii horeeyey hijradu qofku ilaahay dartii uqaxaana waxay ka dumisaa dembigii horeeyey dembigii oo buura ahaa ayaa dumayo oo baaba-aya markuu qofku islaamo macnahedu waxa weeyaan dee maxaan ilaahay dembi dhaaf ku weydiiyaa kol haddaad soo islaamtay lagaa dhaafbe waa lagaa dhaafay wey waa u bushaareeyey waaya arrinta loo socdaa baan ahayn xarbul intiqaam in cid laga aargoosto maaha jihaadka muslimiinta walaa xarbu takhriib in wax la kharaabiyo oo dal iyo dad la kharaabiyana ma aha walaa xarbu lifsaad ina almuluuka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha walaa xarbu lmasaalix walaa xarbu lmiyaah dagaal maaha shidaal iyo dagaalka biyaha iyo dagaalka baadka iyo xoolaha waa dagaalada kufaarta kuwaas laakiin waxa weeyaan xarbigani waa xarbu linqaad waa dagaal lagu badbaadinaya dad xuurtaysan oo shayaatiinta iyo kufaarta ay xuurto ku hayaan oo ay leeyihiin idinkiiyo ilaahay isheli maysaan ee idinku kala dhex jirayna kuwaasaa la leeyahay war dadka iyo ila iyo dadka iyo ilaahay isu daaya ilaahay ha rumeeyeen oo fidradoodii caadigaha iyo fikirkoodii caadigaha u daaya muslim iyo gaalba ayaa la leeyahay marka waa xarbi ku soconaya xasilinta mabdaa xaqa saasaa loo fahmaya lidaalik baa nabiga calayhi salaatu wasalaam aynu soo arkayna inuu marka colaalkiisu ay waddan galaan dacwad uu fidinaya hadday yeelaan bes halkaasay ugu dhanta mamlakadiinuna ha idiin dhistaato suldaankiina iyo caaqilkiinuna ha idiin joogo magaaladiinuna sideedii ha idiin ahaato diintaa xaqa ahun wado sakadiiyo waajibkana ururiyo arrinka saa ku saxa haddii kaleo laakiin kuwii madaxda ay taa diidaan madax kaloo miyir qabsaa loo samaynaya iyagana oo laga buufinaya waaya sariya col kaloo isagana gaalo ahaa ayaa sanadan toddobaad laguu sheegi taariikhdiisa wa fii shacbaana balaqa calayhi salaatu wasalaam sanadii shacbaan bilaha tirsanaysaa ee muxaram baad kasoo soo shacbaha waxaa nabiga soo gaadhay ana jamcan min hawaasin biturba koox reer hawaasin oo meesha turba la idhaahdo jooga turbaduna waa meel xagga maka u kuuran makiyo madiina udhaxaysaa laakiin makay ku dhowdi qabiilo reer hawaasin oo deegaankaa maka ka sokeeyo ah ayaa yudhiruuna alcadaawata lilmuslimiin muslimiinta halkaa cadaawad uga muujisto soo hadalhaya baa nabiga lagu yiri ila weli maka lama furina qaar halkaa maka ka sokeeya ayaa afka isa saarsaarayayo madiine iyo muslimka soo hadalhayay fa arsala lahu cumara bn khaaab fi alaaiina rajula cumar buuri soddon nin kaxayso oo gaaba ah fa saara ilayhim cumarna amarkiibuu qaato soddonkiibuu horkacay habeenunbaa lagu guusaya walamaa balagahum lkhabar kolkii iyagiina warkii uu gaaray tafaraquu canfaray firirig baa ka dhacday iniba meel bay ka yaacday falam yajid bihaa cumaru axada dee cidba uu ka waayay deegaankii way qaxeen farajaca uu iska soo noqday ila daba qaxi kari maaye raganimadii ka dhimatay halkay wax cabsi geliyeen waa in la cabsi geliya islaamku halkaasuu ka duulayaayo gacanta saruun baa la doonaya inuu islaamku yeesho liyudhirahu cala diini kulli lala doonaya waa taa hadday dadku yidhaahdaan mee daahir noqon maynana dee iyagaa daahir laga noqonaya laga xoog badanaya sariya waa koox kale iyana bashiir ibnu sacd ilaa bani mura bisadak saxaabi la ydhaha bashiir ibnu sacdi buu haddana sa ayuu koox kale u guntay oo uu calanka u qaad yidhi nebigu waa sanadii toddobaad baynu weli ku jirnaa uma arsala bashiir ibnu sacdin alansaariy saxaabiga magaca la ydhaha nebigu wuu diray xagguu dirayaa liqitaali bani mura qabiilada reer bani mura la idhaahdo waran la soo binaaxiyati fadak fadak waa meeshii yuhuudda laga soo aynu soo arkayn ee laga soo xoreeyey agteeday degayiin qabailka carabeed falamaa walada bilaadahu walada falamaa walada maa madyana walada bilaada markii uu kusoo dhaadhacay deegaankoodii lam yara minhum axadan cidba uu ka waayay duurkay kala galeen fa akhada nacamahum buu aleenka isugu soo maray wanxadara ila almadiinati madiina ayuu xaggeeda usoo dhaadhacay markii dee uu waayay colkii xoolahoodiina uu wato nooc isdhigasho ah ayaa meeshii soo yaro gasho oo way isdhigteen ama alqawmu qoladii xoolaha laga soo dhacay fa kaanuu fi lwaadi dooxay show sii galeen dooxa hore fa jaaahum sariik qayladoonkiibaa u yimi suraaka iyo sariiku suraaku waa qaylada sariikuna waa qayladoonki faadrakuu bashiiran laylan saxaabigii bashiir ee isaga iyo kooxdiisu ay xoolaha qaadeen colkii gaaladu habeen buu soo gaadhay wa huwa raajicun isagoo madiine kusoo noqonaya ayaa habeennimo gurmadkiibaa habeennimo soo gaadhay dabcan deegaankuna waa koodii oo talyaqaan bay ku yihin fataraamow binabl leeb baa la ysku garaacay walamaa asbaxa subx kolkii waagii uu beriyey iqtatala alfariiqaani qitaalan shadiida labadii kooxood aad bay u dagaalameen xataa qutila haalibu lmuslimiin urugtii muslimiinta ahayd halkaa loo diro intoodii badnaydba way laayeenba ilaan dagaalku marba weji buu dhigaay mahayo gacanta wajurixa bashiir jurxan shadiida ninkii colka watee bashiir laftiisa ayaa dhaawac adagi gaadhay xataa dunna annahu maat ilaa ay maleeyeen inuu dhintayoo dadkii dhintay buu ku dhex luuntay walama insarafa canhu alcaduw kuwii laaye cadowgaha markay iska noqdeen xoolihiina kaxaysteen taxaamala wuu soo hinqabay xataa jaaa ilaa rasuuli illaah ilaa uu nebiga u yimi wa akhbarahu alkhabara warkiina wuu sheegay de maxaa kale jira laba midunbay ama adduunye wanaagsan bay helayeen ama aakhiro wanaagsan aakhiro wanaagsan ba helay marka nebigu in yaroo canaanana nin la jabiye uga jeediyaba wuxuu ku qanacsanyay ninkan inuu mujaahid mujtahid aha oo dadaalay itaal meeluu dhigana hagrasho aanu lahayn ayuu ogaa dee halkan iska fadhiisa uli inana in badan baynu jabinay mar kalena waynu jabin maxaynu islaan kuwaasina wajaduu ixda alxusnayeyn labadii wanaagsanaa midkood bay heleen ima alhaniima wa ima shahaada dee nasri iyo shahaado midun markaa shahaada hadday heleen de waa u dhanta loo ooyi maayo ninka si xun u dhintuun baa loo ooyaya kollayba kani wuu dhiman lahaa qofka bani aadamka ahe ka dhimasho wanaagsanoo qurux badan oo taariikh si fiican cinda allahi wa cinda annaas ay uxusayso dhintaa ammaantiisuu leey waaya waad soo socoto shacbaan ayaynu kasoo gudubnay ramadaan baynu haddana maraynaa ramadaanta laftigeedu meel saambuusa iyo xabxabka la curanayo la nasanaya maaha <laughs> sideenoo kale ah la dhaqdhaqaaqi maayo futuuxaadka taariikhda islaamka waktiyaasha eh, dagaalada ugu adag ee eh, laga guweystay cadow ilaa taarikhdii taarikhii ugu dambeeyey ramadaan bay u badnaayeen masrigaaba soo degaba ramadaan wa fii ramadaan calayhi asalaatu wasalaam bisha ramadaan waxa uu diray arsala bay ka dhigantay wuxuu diray ramadaan haaliba bna cabdillaahi leyt asxaabigaa wuxuu u diray ilaa ahli maysaca meesha maysaca la idhaahdo waxay uso u jirtaa madiina sideed gelin socod bari baa markaa loo kacay sacuudiga barigiisa xaggaa riyaad iyo xaggaa ayuu nin ninka magacaa laydha asxaabiga haalib allayl ayuu war adiguna koox kaxayso fii miatin wa halaaiina rajula boqol iyo sideetan nin buuri kaxayso waa waa colyare wey fasaaruu way socdeen xataa hajamuu cala alqowm kuwii halkaa cadowga ahaa ee soo hadalhayay muslimka ayay weerareen faqataluu bacdan wa asaruu aakhariina war way laayeen qaarna way soo garbabuubeen dee tiibatanaa ku xigta boqol iyo siddeetankoodii qabaailkii madiine soo hadalhayay halkaasi ugu tegeen dabeedna qaar way laayeen qaarna way soo qabteen waxna baxsadeen colina soo kaxeeyey adow salaan maxaa la isleeyay libaaxyada ilaahay ninka soo raadsada firxad buu ku dambayn dhacdadana markaa sanadii toddobaad dhacday aayaddan soo socotee suuratu nisaa ee afar iyo sagaashan ay kusoo degtay iyadoona waktiga ay dhacday sanadii toddobaad dhacdadu waatee waa tan wa fii asnaai alxarbi dagaalka dhexdiisa ayaa qisadan cajiibkii dhacday daarada usaamatu bnu zayd rajula min almushrikiin daarada dardig waa wuxuu eryaday saxaabigan la yidhaahdo usaamatu bnu zayd oo nebigu jeclaa ayaa nin gaalada ka mid a ah, markii gaaladii la jabiyey ku xidhiidhiyey oo cagta cagta u walamaa ra'a almushriku almowt ninkii gaalka aha kolkuu arkay geeridii fii yaddi usaama usaame gacantiisa inay saaranta oo walacwalacdii seef oo la daba cararaya inay hadhaynayso kolka uu arkay tashahada markaasu ashahaatay ashahaaday muslimku wax ku daayaan buu maqlaoo waa shahaatay fadanna <laughs> sida qoladaa koonfurtii markay maxkamadii ka adkaadeen waa shahaateen <laughs> waa cajiibo maalinba ninka laga adkaada suuqa wuxuu yar doorbidayaa Ah, qoladii lahaa irhaabkaanu soo qabanayna ayaa imika waxay leeyiin tubna ila allah islaamku aad buu wanaagsan yahay xalka keliya weeyaan waxaa lagu xukuma bal labadaas wa saddex toddobaad ba udhexeeyay marka waa cajiib weeye macnaa qofka dee marna mabda bay ka tahay marna meeraysi laakiin haddii qofka ay runkan eh, waa sida naskani una tilmaamaya cashar buu ina baraya naskani waaya haddaba ninkii markuu arkay ninkani inuu dilayo wax ka qabtana aanu jirin colkiina jabay tashahada waa shahaatay fadanna usaamatu usaama wuxuu u maleeyey anna caduwahu ninkan ay cadowga ahaayeene goortii dhaweed ku garaacayay inamaa qaala dalik hadalkan inuu ku dhawaaqay takhalusan isagoo ka takhalusaya dilka nacaska xumi dee wuu magan galay unbur shahaadada faqatalahu kawbu kaga siiyey walama rajaca almuslimuuna ila almadiina kolkii muslimiinta ay madiine ku laabteen ee madiine ay tegeen wa ukbira rasuulu llahi nebigana loo sheegay bificlihi bificlati usaama usaame falka uu sameeyey markii nebiga looga warramay ila asxaabta way iska garanayaan ahdaafta uu nebi maxamed ku carbiyey ka lumi mayso iyo jidka u jeexay miday si dhib yar u seegayaan ma aha isagu wuu sheegayaa qarin maayo iyaguna qarin maayaan waayo muhimadooda waa in wax la soxo qaala markaa nabigu wuxuu ku yidhi waxay dhahan usaama nin dilay ashahaatay intuu la daba cararay warkiiba saa kukaasiiye nabiga markaa rasuulkuna u weydiiye wuxu uhi miyaad dishay haa dabeedna nebigu aad buu uga xumaaday wuxuu hi aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha ila allah waar ma waxaad dishay intuu ashahaatay fakayfa tasnacu bi laa ila allah shahaadadii sideed ku samayn doontaa buui qiyaamaha markay timaado iyadoo u doodaysa saaxiibkeed qofkii ku dhawaaqay ashahaadadu iyadoo qiyaamaha u doodaysa marka ayse soo taagta ashahaadadu kafadeedu way culus tahaye sideed ku samayn wuu istifaacay qaala wuxu uhi ya rasuul allah inamaa qaalaha wuu ku dhawaaqay uun mutacawidan min alqatl isagoo dilka ka magan galaya dilka ayuu ka magan galay fulaynimaa ugeystay ma horaba u idhaahdo qaala calayhi salaatu wasalaam nebigu doodiibu kamuu xanaaqine ayuu la sii waday asxaabigu wuxuu ihi fahallaa shaqaqta can qalbi maxaad qalbigiisa u jeexi weysa maad qalbigiisa jeexi qalbigiisa miyaad jeexday fataclama si aad u ogaato asaadiqun am kaadibun run iyo beenka uu sheegayo oo qalbigiisa miyaad jeexday usaamo run iyo beenka uu sheegayo si aad u ogaato ma maad jeexin weeye de ma garanaysid marka kolkuu arkay inay ku jiq tahay faqaala yaa rasuula allah istakfir lii ilaahay dembi dhaaf ii weydiiy bu madu arrinku caynkaayo oo dadku waxay yidhaahdaane daahirkoodun lagula soconayo eh, ilaahay dembi dhaaf weydii umuu dembi dhaaf weydiinina qaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ihi fakayfa bilaa ilaaha ila allah waana shahaadada sideed ku samayn cashar buu udhigaya famaa zaala nebigu muu daynin yukariruhaa inuu celceliyo ereygiibuu ku celceliy ereygiibuu ku celceliy ereygiibuu ku celceliy wala shahaadada xagga idin kala qaban xataa tamanaa usaama usaama wuxuu tamaniyey annahu lam yuslim inaanu islaaminba qabla dalika alyawmi maalintaa ka hor inaanu islaaminba macnaha muxuu ka duulayaa hadduu maalintaa islaamin hadee islaamku wixii ka horreeyuu dumiyaa baynu soo marnay ar dembigaagaa hore iyo kan godaftaad ka gashay si lagaaga dhaafo maad maantun islaamta ayuu tamaniyey haddaad maanta islaami lahayd maca kaa dembigiisaa lagaa dhaafo ilaa heerkaasuu tamaniyey bal imise shahaadaha soomaalida loo qabsanaya imise shahaado oo isdaba taxan ayaa qabiilo hiblaayo loo haysta oo kooxiblaaye loo haysta oo shaksi hebel loo haysta oo uu kaga qayb galay ficil oo uu kaga qayb galay xoolihiis oo uu kaga qayb galay taageeradiis ile reerkiin iyo reer kale hadday islaayaana qaar dilaan oo ah aad tidhaahdo bagax imisaanu ka hari weyne ducufka oo kelmadahaas kaa soo baxaan aad saboorgarayso aad ayido liiskaad ku jirta xagga cinda allahi balaag liiskunbaad ku jirtaa dadkii kaga qayb qaatay guwaabada iyo dhaqaalaha iyo taageerada wuxuunu kan obretionka fuliyunbu ka mid waa mutacaawin maca khatar cadiim ilaahay looga toobad keeno hana laga hadho waaya marka halkaa waxaad ka arkaysaa arrintu ma aha qofkanka aarsigiisa arrintu ma aha dad horuu laayiyo wax horuu dhacay laakiin waxa weye ilaahay buu diiday ilaahay buu qofkani diido shaydaan buu raacay marka hadduu ilaahay usoo noqday dee adiguna walaalbaad la tahay lahu maa laka maa lahu ama lahu maa laka wa calayhi ma calayk isku xaq baa tihiinba arrinku waa o dhan yahayba hal mar buu ku dhawaaqay markaasuu nebigu dayranaa ka bixiyey asxaabiga ficilkiisiibuu ka beri noqday asxaabigiibuu diiday inuu ilaahay dembi dhaaf weydiiyo asxaabigiibuu arrinkii aada ugu celceliyey ilaa la wada yaabayba asxaabi kale isagu iftiraaq tani ficil bay u dhacdae asxaabi kalea nabiga weydiiya wuxu waxaad ka warantaa haddii nin gaalada ka mid ihi uu gacanta iga jaro dabeetana geelu igaga meeraysto intuu geedka ku meeraysanaya nina la daba carariya waa shahaad ma dila mise waan iska daaya ma hadilin bu wasogan gacanta iga jaraybu yaanaan adna ka goynayn haddaad disho bu waa isweydaaranay halkuu ku jiray baad adigu gelay isna halkaagiibuu gelaya muslin aad dishay iyo gaal muslin dulun bayda noqon doonta ila waad xalaashadee arrinkuba intaasu ku siman yihi waxaasaa diin la yidhahda xuquuqulisaankana ilaalinaysa xuquuqulisaan lama yidhahdo kan dadka curuufiintae liita ee shaydaanku ka dhex hadlaya gaaladu ay sheegayaan aayad markuu nebigu sidaa u dayriyey ilaahayna ku ayiday markaasuu aayaddan soo dejiyey waanzala allahu fii dalika fii suurati nisa ilaahay baa yihi walaa taquuluuha odhanina liman alqaa ilaykum asalaama qofka salaam idiinsoo qadima nabadgelyo bixiya shahaadadaa nabadgelye ah lasta mu'minan mu'min maaha ha odhanina tabtaquuna carada alxayaati dunya idinkoo agabka adduunyada doonaya qaniimo iyo maal iyo kaarsi idinkoo doonaya shahaadadiisa hadiidina facinda allahi maaanimu kaiira